alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwana ila clى اlظaalimiin وashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah وashhadu ana muxamada cabduh wrasuuluh allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waxaynu bilaabi doonnaa in sha allahu tacaala haddii allaha awoodda lihi uu inoo ogolaado silsiladeennii kitaabkii labaad oo alshamaa'ilu almuxamadiya loo yaqaano kitaabka nuskhooyinkiisa makhduudka ah laba magac baa lagu kala daabacay nuskhooyinka qaarkood waxa weeye alshamaa'ilu almuxamadiya nusqooyinka qaarkoodna waxaa la socda alshamaa'il almuxamadiya waalkhasaa'il almustafawiya ayaa la socda kitaabka waxaa iska le imaamka caamka ah alimaam alxaafid annaaqid almubaris fii cilal alxadiisi wa fiqhih kunyadiisa waxaa la yidhaahdaa abu isa magiciisana waxaa la yidhahaa moxamed ibnu ciisa oo idiin soo gaabinayaa oo wuxuu qorayaa moxamed ibnu ciisa ibnu sawrat atirmidi laakiin tarjumadiisa si caadiya ah marka loo tarjumaynayo waa moxamed ibnu ciisa ibnu sawrata ibnu muusa ibnu daxaak assulami atirmidi tirmidi nisbadu waa magaaladii yani marka uu ku dhashay waana magaalo hadda juquraafi ahaan waxay dhacdaa waddanka afghanistaan iyo usbakistaan dhexdooda ayay dhacdaa mu'alafaadka uu leeyahay shiikhu waxaa ka mid ah kitaabkan caanka aad taqaanaan sunanu tirmidi baa lagu daabacay waxaa kaloo lagu daabacay al aljaamicu alkabiir nusqada ay ictimaadeen shucayb arna'uud iyo bashaar cawaad macruuf doctor bashaar cawaad macruuf labadooda taxqiiq mid walba waxaa la yidhaahdaa aljaamicu alkabiir sunanu tirmidi nusqadaasna waxaa ictimaaday axmed maxamed shaakir iyo albani takhriijkooda asagu laakiin kitaabkiisa wuxuu u bixiyey aljaamicu almukhtasar min aلsunani can rasuuli اllahi salى اllah عalayh wasalam wmacrifati الصaxiixi wاlmacluuli wma calayhi اlcamalu saasuu u bixiyey wuxuu leeyahay kitaab kaloo leeyahay kitaab اlcilal wuxuu leeyahay kitaabkeennan alshamaa'il اlmuxamadiya oo fariidun fii baabihi ah runtii dadkii tirmidi ka dambeeyey o dhan isaga ay ciyaal ugu noqdeen imaamku wuxuu dhashay kii wuxuuna dhintay abaoqoiyoaaaaiyoagaalhijriyadu markay ahayd taa macnaheedu waxa weeye cimrigiisa nololeed wuxuu noolaa toddobaatan sano ayuu noolaa makaanadiisa cilmiga ah haddaynu wax yar ka tilmaanno bukhaari waad wada garanaysaan maxamed ibnu ismaaciil albukhaari oo shiikhiisiiya ayaa wuxuu leeyahay man tafactu bika ayaa akaru miman tafacta biya intaan anigu kugu intifaacay ee aan wax kaa faa'iidaystay baa ka badan intaad adigu waxiga faa'iiday waa shiirkiisii sidoo kale abu sacad cabdiraxmaan ibnu moxamed alidriisi ayaa wuxuu leeyahay atirmidiyu alxaafidu adariir wuu indhabeelay marka ninkii xaafidka axadu ala'immati aladiina yuqtada bihim fii cilmi alxadiisi waalcilali wuxuu ahaa aimada iyo hogaanka cilmiga xadiiska iyo cilooyinka xadiiska iyo xadiisku ma saxiix baa mise waa daciif baa lagaga dayanaya tasniifa rajulin caalimin mutqin wuxuu alifay nin caalima tasniifkii iyo aliifta ifitaankii oo mutqina oo wax kala shaandheeyo wax kala taxriiriyey kaana yudrabu bihi almaala fi lxifdi wuxuu ahaa dadka aayadda ah ee calaamo iyo astaan iyo tusaale loogu soo qaato dhanka xifdiga marka laga warramayo ayib abu sacd asamcaani wuxuu leeyahay isaguna sidaasoo kale imaamu tirmidi markuu ka warramayay abu ciisa muxamed ibnu ciisa ibnu sawrat tirmidi imaamu casrihi yani saaxibu tasaaniif abu axmed alxaakim markuu ka warramay wuxuu yidhi samictu cumar ibn malak ayaan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo le maata albukhaariyu falam yukhallif bikhuraasaan mila abi ciisa fi alcilmi walxifdi walwaraci wazuhdi bukhaari waa dhintay laakiin khuraasaan kagama tegin ruux imaamu tirmidi ka cilmi badan oo ka xifdi badan oo ka xalaal miirasho badan oo adduunyada uga suhdi badan wuxuu marka warciisii iyo taqwadiisii markuu tilmaamayay baka xataa camiya wa baqiya dariiran siniina uu ooyey ilaa uu indhabeelay sanooyin badan buu markaa indhalaa alimaam dahabi raximah llahu taala wuxuu leeyahay alxaafi alcalamu abu ciisa tirmidi saaxibu ljaamici iqatun mujamacun calayhi waa nin iqa ah oo lagu kulansan yahay mashaa'iikhda culimo badan buu wax ka qaatay waxaa ka mid ah qutayba ibnu saciid aburaja albaqlaani oo xadiiska koowaad uu inoogu bilaabay sunantana afar boqol iyo dhowr afartan buu wax kaga warinaya xadiis maxamuud ibnu khaylaan hanaad ibnu sariyi ayaa ka mid ah axmed ibnu maniic waxaa ka mid ah maxamed ibnu yaxya ibnu cumar alcadani maxamed ibnu alcalaa abu kurayb shaykhu ljamaaca cali xujr asacdi muxamed ibnu ismaaciil albukhaari cabdulahi bnu cabdiraxmaan addaarimi ayaa ka mid ah ragga a'immada ee isaga la aqraanta ah waxa uu wax ka wariyey imaamu muslim oo kale hal xadiis buu jaamiciisa wax kaga wariyey raqamka baabu maa ja'a fii ixsaa'i hilaali shacbaana liramadaan baabkaasuu wax kaga wariyey abu daa'uudna hal naqli oo keliyu ka soo raray samictu abaa daa'uud asajasi yacni sulaymaan ibni ashcas yaquulu sa'altu axmed ibnu xambal can cabdiraxmaan ibni sayd ibni aslam faqaala ahuuhu cabdullaahi laa ba'sa bihi shamaa'ilu lmuxamadiya waa kitaabkan ina hor yaalla wuxuu ka kooban yahay konton iyo lix axaadiistiisuna nuskhooyinka tirinta way ku kala duwan yihiin qaar axaadiista tikraar dhowr jeer ay soo celcelinayaan nuskhooyinka qaarkood dadka qaarkood inay haystaan baa laga yaabaa meelahaas ay gaadhsiinayaan nuskhooyinka laakiin loo badan yahay ee tikraarka ka reebay axaadiistii soo noqnoqonaysay waa addexboqoliyoaaaiyo toddobo wuxuu ka kooban yahay konton iyo lix baab shamaa'ilulmuxamadiya haddaynu furfurno ereyga shamaa'il mufradkiisu waa shimaal shimaal soo ma taqaaniin shimaal laakiin macaani badan baa loo isticmaalaa shimaal waxaa loo isticmaalaa didulyamiin midigta waxaa ka soo horjeedo maxay ah bidixdii ah shimaal waxaa loo isticmaalaa diduuljunuub koonfur maxaa ka soo horjeeda waqooyi baa ka soo horjeeda shimaal waxaa loo isticmaalaa alkhalqu waaldabcu wa huwa almaqsuud fi hada alkitaab waxaa loo isticmaalaa abuurka qofka iyo dabcigiisa iyo khuluqiisa ayaa loo isticmaalaa waana midka looga jeedo kitaabkan looga jeedo kitaabkan aad bay culimadu u daryeeleen shuraax badan bay saareen waxaa ka mid a ah ragga sharaxay alimaam asiyuudi oo kii hijrada ahaa wuxuu ku sharaxay kitaab la yidhaahdo zahru lkhabaa'il cala ashamaa'il ibnu xajar alhaytami oo soomaalidu ay taqaano shuraaxda minhaajkana labada kitaabee yacni markaa haddii ilaahay ku ron yahay ninka labada kitaab kilkilada ku haysta wuxuu ahaa caaliman agtiisa qori laga jabsan labada shiikhay qamaraynka ay yidhaahdaan waa rimli iyo ibn xajar nihaayat lmuxtaaj iyo tuxfat lmuxtaaj oo yani minhaajka sharaxay shuraaxdooda mid ka mida nin kale waay wuxuu ku sharaxay kitab la yidhaahdo alwasaa'il ila fahmi shamaa'il waxaa kaloo sharaxay cabdira'uuf almunaawi saaxibu fayd lqadiir oo agaaoqoiyo aaaaniyosagaalkii hijriyada ahaa kitaab la sharxu shamaa'il almulla caliyu alqaari oo kii hijriyada ahaa wuxuu ku sharaxay kitaab la yidhaahdo jamcu alwasaa'il ila sharxi shamaa'il ibraahim ibnu muxamed albajuuri baajuurigana waa taqaaneen culimada shaaficiyadu waa inaga xigtaa dadka kale sooma waxay odhan jireen ninkii qiil kuu rabaa afarta xaashiyo iyo afarta ba buu kaaga baadhaa baajuuri iyo bujayrami iyo baafadla iyo ba kale xaashiyuhuna waa xaashiyat lqalyuubi iyo umayra iyo kuwaas waay marka qalyuubi ninku rabaa qiilkaagama waayo waay somaydan maqal warkaas waay baajuuri marka wuxuu leeyahay kii hijriyada ayuu ahaa isaguna wuu sharaxay wadaadkan dambe oo mutaakhira ah eeshiyaana oo nusqada aan adeegsan doono alwasaa'il fii sharxi shamaa'il ayuu ku sharaxay inaynu kitaabkan la daraaseeyo maxaa ku jira waxaa ku jira kow nebigaaga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inaad barato abuurkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii waa masalo ay ka dhalanayso jacaylka nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayh <clears throat> ilaahayna qur wuxuu ku yidhi qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allahu wayaqfir lakum haddaad ilaahay jeceshihiin aniga soo raaca buu nebigu yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayhi ilaahay wuu dambi dhaafi waxaa kaloo nebigeennu salawaatullahi wasalaamu calayh uu yidhi laa yuminu axadukum xataa yuxiba midkiin ima rumaynin buu yidhi nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin ilaa uu iga jeclaado naftiisa iyo ehelkiisa iyo maalkiisaba qodobka labaad waxaa ka dhalanaya tilmaamaha nebiga haddaad taqaano aliqtidaa inaad ku dayatoo raacdo walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kana yarju llaha walyowma alaakhir wadakara allaha kasiira waxaa ka dhalanaya inaad sunnadiisii qaadato wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu haddaynu marka kitaabka bilowno <clears throat> oo muqadamada aanan wakhti badan idinkaga lumin bismi illaahi araxmaan araxiim baabu ma jaءa fi khalqi rasuuli اllahi sala اllahu alayh wasalam bismi illaahi alle subxaana wa tacaala magiciisa cuskashadiis iyo kaalmaysi aan kaalmaysanayno arraxmaani allihii naxariista guud naxariisanaya naxariistiisu ay caam ahayd alraxiimi allihii naxariista gaar ahaaneed naxariisanayay ee mu'miniinta si gaara u daryeelaya wa kaana bilmu'miniina raxiima ayaan aftatixu kitaabii kitaabkayga ku furfuranaya halkaa in la geeyaa wanaagsan ayb qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu maa jaءa fii khalqi rasuuli اllahi sala allahu calayh wasalam yahay wixii ku yimi abuurka nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayhi khalqi iyo khuluq baa kala jira khuluq haddii la yidhahdo waa dhaqankii iyo akhlaaqdii nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam khalqi haddii la yidhaahdana waa shakliga iyo muuqaalka nebi maxamed salawaatuullahi wasalaamu caleyh ilaahay u abuuray suuradan muuqaalka guud ee jirkiisa ka muuqata weeye qaala alxaafidu abu ciisa moxamed ibnu ciisa ibn sawrata atirmidi xadaanaa abu raja qutaybatu bnu saciidin abu raja albaqlaani waxaynu nidhi waa shaykhu ljamaaca maa cada bni maaja fainahu qad rawaahu biwaasita lixda kitaabba waxbaa lagaga wariyaa waxaan ibni maaje ahayn ibni maaja wuxuu ku wariyaa yacnii waasida isagiiyo ibni maaja waa loo dhexeeya laakiin shanta kaleba shiikh buu yahay can malik bni anas alasbuxi alximyari imaami daar ilhijra can rabiicata ibni abi cabdiraxmaan oo rabiicata ra'yi loo yaqaano shaykhu malik can anas ibni malikin anas ibni malik anahu rabiica damiirka rabiica ad celinaysa annahu rabiica samica wuxuu ka maqlay hu anas ibni maalik wuxuu ka maqlay yaquulu isagoo le kaana rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaa laysa bidawiili lbaa'ini wala bilqasiiri nabiga ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa laysa biawiili lbaa'ini mid dheero dherarkiisa uu xaddaaf yahay ma ahayn alba'in bimacnaa almufrid dherarkiisu miduu xaddhaaf yahay wuu dheeraa laakiin dherar xaddhaafa maahayn ahayn ama albaa'in bimacnaa baano oo dahara loo jeedo dherarkiisu miduu aad u muuqdo maahayn ahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaa bilqasiiri mid gaabanna maahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu u dhexeeyey marka waad fahmi kartaaye wuxuu u dhexeeyey iyo gaabnibuu u dhexeeyey laysa bidawiili mid dheer maahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh albaa'ini oo dherarkiisu uu xaddhaaf yahay maahayn dherar waa lagu tirin jiray nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayh laakiin dherar yacnii labanlowsho ah oo citaalkiisu wuxuu ahaa citaal dhexdhexaad u ahaa nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayh marka ama marka isha lagu dhufto mucjise ahaanna hadduu laba nin oo dhaadheer uu nebigu dhex taagan yahay ishu markay qabato inuu isagu ka dheeryahay baa la moodi jiray laysa bidawiili mid dheer maahay nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayh albaa'ini oo dherarkiisu uu xaddhaaf yahay walaa bilqasiiri mid gaabanna maahayn oo wuxuu dhexeeyey gaabni iyo dherer buu u dhexeeyey nebigu sala allahu caleh wasalam walaa bilabyadi mid cadna maahay nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayhi alamhaqi oo caddaankiisu uu saafi yahay amhaq waxaa loo jeedaa waa shadiidulbayaad waa caddaanta daran ee saafiga ah. midabkan reer yurubee aad moodo ama yurubta bari aad moodo inay baraska qabaan nebigu wuxuu ahaa caddaan casuus iyo guduud uu ku dhex jiro muqaalka bini aadamka midka ugu quruxda badan muxuu ahaa cadiin uu ku dhex jiro casuus ay ku dhex jirto ama casaan uu ku dhex jiro aad kaad fahmi karta walaa bilabyadi mid cad maahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh alamhaqi oo caddaankiisu uu saaf yahay ama caddaankiisu uu daran yahay amhaqa markay tusaalaynayaan waxay ku tusaaleeyaan midabka yani kaljisi midabka nuuradoo kale haddaan aad sambab mooddo oo noocaasoo kale ah nebigu ma lahayn wuxuu ahaa caddaan midabkiisa casuus guduud uu ku jiro ayuu ahaa nebigu salawatullahi wasalaamu calayh waa muuqaal bini aadan marka la eego midka ugu quruxda badan baa ilaahay u doortay nebigiisa salawatullahi wasalaamu calayh walaa bilaadami maariinna maanu ahayn nebigu salawatullahi wasalaamu calayh mid madow ama mid maaran ama mid maariinna maanu ahayn walaa biljacdi lqadadi mid timihiisu ay adag yihiin oo juro yihiinna ma ahayn yaa juro yihiin juradaasaynu ku fasirayna waxba jareer hadda jareer yihiin carabka ku dhufan mayno walaa biljacdi timihiisu miday adag yihiin alqadadi ama alqadidi labadaba waa ku bannaanta alqadidi timihiisu miday aad u adag yihiin maahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaa bisabdi timihiisu miday bis yihiinna ma ahayn walaa bisabiti iyadana waanwaa lagu dabdiyey labada waa suganta marka muxuu udhexeeyaa timo adag oo juro ah iyo timo jilicsan oo aad u jilicsan oo bis ah oo dabaysu ay yani kala eryayso labadaasu udhexeeya macnaha timo adayna uu ku jiro jilaicna uu ku jiro ayuu nabigu lahaa salawatulahi wasalaamu calayh waa timaha nooca ugu yacni muuqaalka badan uguna quruxda wanaagsan midabkooda markaad eegto madow baa ku jira xagga shanlada iyo feedhitaanka marka la eegana way istaagayaan tima istaagaya wey wax kala bidaya maaha marka muuqaalkaasuu ahaa nebigu salawatulahi wasalaamu calayh walaa biljacdi alqadidi tima adagna maanu lahayn aadu adag nebigu salawatulahi wasalaamu calayh walaa bisabdi tima bis ah oo jilicsanna ma ahayn ama bisabiti timo jilicsan oo bisa ah maanu ahayn maanu lahayn nebigu sal allah aleh wasalam bacaahu allahu ilaahay baa soo bixiyey tacaala korahaye calaa ra'si arbaciina sana yacnii afartan sano madaxoo dushood baa lagu soo diray waa markii risaalada iyo waxyiga loo doortay fa aqaama bimakkata maka wuxuu ku nagaaday nebigu cashara siniina toban sanuu ku nagaaday wa bilmadiinati magaalada madiinana cashra siniina toban sanuu ku nagaaday wa tawafaahu allaahu ilaahay baa oofsaday nebiga salawaatuulahi wasalaamu calayhi calaa ra'si sitiina sana lixdan sano madaxood ama lixdan sano dushood markuu dhammaystay baa lagu oofsaday walayse ma ahaanin fii ra'sihi madaxiisa dhexdiisa iyo walixyatihi garhkiisa cishuruuna shacratan baydaa labaatan tin oo cad oo ciro ah garhkiisa iyo madaxiisa kuma oolin nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiskan waa xadiis saxiixa ah. waxaa warinaya bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya imaamu muslimna fii saxiixihi imaamu maalikna fi lmuwada ayuu ku warinaya mar hadduu saxiixaynka ku yaallo inta kale isagaa inagaga filan hal masala marka u baahan ishkaaloo in laga jawaabo masaladaasi waxa weeye cimrigii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiiskani wuxuu ku soo koobay lixdan sano maka wuxuu yidhi wuxuu ku nagaaday maxay toban sano madiinana wuxuu ku nagaaday toban sano waxyiga marka lagu bilaabayna da'diisu waxay ahayd afartan jir isla bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan riwaayo kaleoo tilmaamaysa nebigu magaalada maka wuxuu ku nagaaday saddex iyo toban sano waana riwaayada loo badan yahay waxaana lagu oofsaday magaalada madiinana wuxuu ku nagaaday toban sano waxaana lagu oofsaday lixdan iyo saddex sano riwaaya kale waxay leedahay waxaa lagu oofsaday lixdan iyo shan sano see laysu waafajinaya waxay culimmadu yidhahan waxaa laysu waafajinayaa jira waxa la yidhaha ilqaa'u lkasri iyo jabru lkasri ilqaa'u lkasri maxaa loo jeedaa haddaan af soomaaliyan waxaa loo jeedaa tiradii jajabka ahayd buu iska tuuray raawigu tiradii jajabka ahayd lixdan iyo saddex markaan leenahay maxaa jajaboo dheer saddex markuu marka lixdan baa lagu oofsaday leeyahay muxuu tuuray yani waa ilqaa'u lkasri jajabkiibuu iska tuuray lixdan iyo shanka yidhi iyo lixdan iyo saddex midka yidhina muxuu sameeyey horta riwaayadda lixdan iyo shan dib igu lixdan iyo saddexa soo gaadh lixdan iyo saddexa markaan soo gaadhina waa jabrulkasri oo jajabkiibuu ku daray jajabkiibuu ku darayo saddexdii dheeraadka ahayd buu soo qaatay marka shuwaayaadku isma khilaafsane qolana intii jajabka ahayd bay haddii ilaahay kuurayo ku darayaan qolana waa ka dhimaya haddii nin lixdan jirihi ama lixdan iyo shan jira uu yidhaahdo la yidhaahdo imisaad jirtaa oo uu yidhahdo kolley lixdanaadkii waan galay ama uu yidhaahdo lixdan iyo kolley hodhodho maxaa u jeedaa miyuu xadiday inuu lixdan iyo laba yahay iyo inuu lixdan iyo saddex yahay lixdankii wuu kuu sheegay laakiin jajabkii meesha ku jiray iyo sanooyinkii dheeraabuu meesha ka saaran waa saasoo kale marka ayb khulaasada xadiiskani marka wuxuu inoo khulaaseeyey nebiga muuqaal ahaan marka la fiiriyo wuxuu u dhexeeyey dherar iyo gaabnimuu u dhexeeyey midabkiisu yacnii wuxuu u dhexeeyey caddaan saafi ah iyo madow buu u dhexeeyeyoo midabka nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa cadaan oo casuus iyo midab guduud ihi uu ku jiro xagga timaha marka laga fiiriyana timihiisu waxay u dhexeeyeen timo adag oo jurro ah iyo kuwo bis ah way yaro adkaayeen adayga wuu ku jiro way istaagayeen marka la shalleeyo wayna jilicsanaayeen maxay isugu jireen marka jileeciyo adayg bay isugu jireen xaggaasay u dhexeeyeen ayib khulaasada marka nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh saas weeye ayib wuxuu ku khatimay xadiiska nebiga salawatulahi wasalaamu calayhi waxaa la oofsaday ayadoo gedhkiisa iyo madaxiisa labaatan cera aanay ku oolin qaarkood bay tiriyeen weliba waxaa inoo iman doonta marka uu shanleeyo marka uu yanii uu dhaashto nebigu salawatullahi wasalaamu calayh uu saliidaysto inay qarsoomi jireen oo aanay muuqan jirin qala alimamu raximah allahu tacala xadaana xumayd ibnu mascadata albasri qala xadaana cabdlwahaab asaqafi wa cabdlwahaab ibni cabdilmajiid asaqafi can xumayd waa ninka la yidhahdo xumayd ibni abi xumayd adawiil can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa rabcatan dhexdhexaad buu ahaa laysa bidawiili mid dheer ma ahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn xasan aljismi kaanadaan ku tacallujinaynaay kaana wuxuu ahaa xasan aljismi jidhkiisu miduu wanaagsan yahay wa kaana shacruhu timihiisuna waxay ahaayeen laysa bijacdin kuwa aan adkayn bay ahaayeen walaa sabdin kuwa aan bis ahaynna bay ahaayeen asmara allowni yacnii midabkiisa mid si uu ku jirto ayuu ahaa guduud uu ku jiro maarin maahayn idaa mashaa markuu soconayo nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayh yatakafaw wuu hore socotoon jiray yacnii sidii qof soo foorara ayuu u soconayay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh tallaabadiisuna way xoogganayd wuxuu leeyahay nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh kaana wuxuu ahaa rabcatan dhexdhexaad buu ahaa oo rabcada waataynu soo tilmaannay isagaa kuu tilmaami doonee laysa biawiili walaa bilqasiir mid dheerna maaha mid gaabanna maaha xasan aljismi kaana wuxuu ahaa xasan aljismi jidhkiisu miduu wanaagsan yahay buu ahaa oo xagga sida ilaahay subxaana watacaala jidhkiisa uu isugu dheelitiray xubnaha wuu wanaagsanaa iyo debecsanaanta marka la eegana wuu wanaagsanaa xagga ad adaygii nin looga baahnaa marka la eegana wuu wanaagsanaa dhinac walba wuu lahaa nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh wa kaana shacruhu timihiisu waxay ahaayeen laysa bijacdin kuwa aan adkayn oo juro ahayn walaa sabdin kuwa aan bis ahaynoo jilicsanayn bay ahaayeen asmara lowni midabkiisu mid yacni cadaan gudud uu ku jiru ahaa idaa mashaa markuu soconayo yatakafa uu hore socotoonayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiisku waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim iyo nasaa'i iyo imaamu maalik iyo qayrkood baa warinaya qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar yacni alcabdiya yacni cilmilxadiiska markaad joogto musanifka kitaab kale maaha cidda yani markaa yacni ama huwa siyaadinaysa laakiin waa ardaygiisii baa wuxuu rabaa maxamed ibnu bashaar yani marka oo bundaar ah inuu sii tacriifiyo oo u yidhaah yacni alcabdiya waa maxamed ibnu bashaar ibnu cumaan alcabdi albasri abubakar bundaar ayaa la yidhahda maxaa tirmidi isagu shiikhiisii wuuba yaqaanaayo yacni ma soo gelinayo xadaanaa maxamed ibnu jacfar waa xadaana shucbat bn xajaaj alcataki can abi isxaaq camr bni cabdilaahi alhamadani asabiici abu isxaaq asabiici qaala wuxuu yidhi samictu lbara ibna caasibin baan maqlay yaquulu isagoo leh kaana rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaa rajulan nin buu ahaa marbuucan dhexdhexaad ah marbuucan dhexdhexaada marbuucaya waxaa isku kusoo marray rabcatan bucayda maa shay miduu kala fog buu ahaa bayna almankibayni labada garab inta u dhaxaysa miduu kala fog buu ahaa baciida maa iyo bucayda maa oo tasqiir ah labaduba waa sugan shay miduu kala fog buu ahaa bayna almankibayni labada garab inta u dhaxaysa cadiima aljummati jumadiisu miday weyn tahay halabtiisa timihiisu miday weyn yihiin buu ahaa ilaa shaxmati udunayhi ilaa dhegihiisa carjawdooda iyo dacaydooda ama fiidooda laga gaaro calayhi nebiga dushiisa waxa ahayd xullatun isku joog xullo la yidhahdaa laba mar oo kasta isku nuuca laba go oo cadcad macawis iyo go xulla bedlad ama isku joog baa la yidhahda calayhi dushiisa waxaa ahayd nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacnii xullatun isku joogoo xamraa'a maa ra'aytu maanan arag qaddu weligay waa daraf yacnii inta badanna maadigaa loo isticmaalaa yacnii waxaana halkan loo soo geliyey waa liisbaati nafyi nafyi in la sugo maa ra'aytu qad weligay maan arag axsana minhu wax nebiga ka wanaagsan salawaatu ullahi wasalaamu calayh inta kale waa caadiyo yacnii kaana rasuulu llahi sal alla aleh wasalam buu ahaa timihiisu miday dugul yihiin rajulan baa saxiix muslim dhacday laakiin waa khada nin buu ahaaba macnuhu kaa rajulan timihiisu miday dhexdhexaad yihiin miday dugul yihiin buu ahaa marbuucan khalqigiisa iyo abuurkiisuna uu dhexdhexaad yahay bucayda maa shay miduu kala fog buu ahaa bayna almankibayni labada garab inta udhaxaysana miday kala fog tahay buu ahaa nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh caiima aljummati jumadiisu miday weyn tahay buu ahaa ilaa shaxmati udunayhi ilaa dhegihiisa dacalladooda laga gaadho yacnii juma maxaa loo jeedaa saddex shay baa axaadiista kuugu iman doona intaynu kitaabka ku jirno marka timaha laga hadlayo ka koowaad waxa weeye aljumma ka labaadna waa allimma oo xadiiska soo socda ku imaanaya ka saddexaadna waxa weeye waa wafra timuhu markay yar yihiin ka ugu yaraan ka bilowna timuhu markay yar yihiin inta reer magaalku xoogaa ay la hadhaanee ilaa dhigaha xaggooda sare gaadhsiisan waxaa la yidhaahdaa wafra ayaa la yidhahaa bukul baa la soomaaligana bukul baa lagu yidhaahdaa ayib waxaa ku xiga lima ayaa ku xiga lima waxaa weye timihii markay intaa ka dheeraadaan oo xagga dhegaha ay u dhaadhacaan ayaa la yidhaahdaa yacni markaa jumma waxaa la yidhaahdaa timuhu yani marka ay haddii ilaahay ku xagga dhegaha ay u dhaadhacaan ilaa carjowda ay gaadhaan baa limaduna waxay ka sii dheer tahay jummaday kasii dheerto waa inay timuhu xagga garbaha ay u daadegaan ruwaaddu marka waxay suuraynayaan qof walba oo saxaabiihi qaabkii nebi maxamed uu ku arkay salawatullahi wasalaamu caleyh cadiima aljummati timihiisu miday wen buu ahaa ilaa shaxmati udunayhi ilaa dhegihiisa dacaladooda laga gaado calayhi nebiga dushiisa waxa ahayd oo u sitay xullatun bedlad iyo isku joog xamra'a ah oo guduudan maa ra'aytu maanan adag qadun weligay axsana minhu wax ka wanaagsan nebiga salawatulahi wasalaamu calayh waxaa axaadiista qaarkood ku timi nahyi la diidayo marada guduudan in la xidho halkana nebiga waxaa la leeyahay calayhi xullatun xamraa see laysu waafajinaya waxaa laysu waafajinayaa waxaa la diidayaan marada mucasfarka ee guduudka nooca gaaraa la diidaye guduudoo dhan lama diidana marka nahyigu wuxuu lagu khasiisayaa mucasfarka iyo wixii la mida guduudkiisu midka uu saafiga yahay ayaa lagu khasiisaya xadiika imaam albukhaari abu daauud nasaai ibnu maaja tirmidi iyo keyrkood baa warinaya waana xadiis saxiixa qala alimaam raximah llahu tacaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qala xadaana wakiic ibnu jaraax ibnu maliix aru'aasi abu sufyaan qala xadaana sufyaan althawri can abi isxaaq asabici camr bni cabdilaahi asabici can ilbara'i bni caasib qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu maan arag min dii limatin halab midu saaxiiba maan arag fii xullatin oo bedlad sita isku joogsita xamraa'a guduudan oo axsana ka wanaagsan min rasuulillaahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay ka wanaagsan lahu waxaa usugnaaday sugnaaday shacrun timaa u sugnaaday timahaasoo yadribu garaacaya mankibayhi labadiisa garab gaadhaya limada waataynu tilmaamayna bucayda maa shay miduu kala fog buu ahaa nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh bayna almankibayni labada garbood inta udhexaysa lam yakun maanu ahayn nebigu bilqasiiri mid gaaban maanu ahayn walaa bidawiili mid dheerna maanu ahayn nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh dheerar xaddhaafa walaa biawiili lbaain waataynu soo marka jumadu waa marka ay timuhu xoogaa ay dhaadhacaan oo dhegaha dacaladooda ay gaadhaan marka intaa kasii dheeraadanoo xagga garbaha ay gaadhaanna maxaa la yidhaahdaa lima ayaa layidhahda nushooyinkiinu isku mid maaha dhanka sanadka marka laga fiiriyo qaar waxay qorayaan xadaanaa sufyaan yani cafwan xadaanaa wakiic xadaanaa sufyaan oo keliya oo yani muhmala oo sufyaanka aan yani la caddaynin kutubulxadiis markaad daraasaynaysana way kuu imanaysaayo asmaa muhmalaada ayaa kuu imanaya qaacido iyo daabid baa jiro oo daabidka yani lagu garanaya waxa weeye labada sufyaan ama labada xamaad xadaanaa xamaad xadaanaa sufyaan baa lagu yidhi ninka ka dambeeya iyo ardayga wax ka warinaya kala saaraya oo lagu garanaya sida dahabi oo ku tilmaamayo siyaru aclaami nubala mujalladka toddobaad tarjumada labada xamaad markuu keenayo wuxuu leeyahay sufyaan oo aan la caddaynin haddaad aragto ninka ka dambeeya hadduu yahay wakiic waa sufyaan athawri hadduu yahay cabdiraxmaan ibnu mahdi waa sufyaan athawri maxamed ibnu yuusuf alfiryaabi waa sufyaan athawri cabdiraxmaan ibnu mahdi raggaa hore o dhan waa sufyaan athawri laakiin maxamed ibnu cabdiraxmaan maxamed ibnu axmed ibnu cabdiraxmaan cumar alcadani iyo ragga noocaasoo kale hadduu yahay waa sufyaan ibnu cuyayna wuxuu xadiiska lagu tilmaamayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu lahaa timo garbaha gaadhaya xagga garbahana uu u kala fogaa mid dheerna aanu ahayn mid gaabanna aanu ahayn garbaha in ay kala fog yihiin waa nooc quruxda ka mid ah wax kastoo marka ummaddii nebi maxamed laga soo dhex saaray ay qurux u yaqaaneen baa nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayhi qaab abuurkiisana ilaahay uu waafajiyey si aan wax iin iyo nuqsaana aan nebiga loogu helin salawaatu rabbi wasalaamuh calayh قال alimaamu raximah الله tacaala xadaana muxamed ibnu ismaaciil albuhaari xadaana abu nucaym waa fadli ibnu dukayn xadaana almascuudiyu cabdiraxmaan ibnu cabdilahi bni cutbata ibni mascuud alkuufi ikhtilaad baa ku dhacay laakiin daabitku waxa weeye waa baqdaad ciddii wax kaga warisay iyo qabla albaqdaad ciddii wax ka warisay baa loo kala qaadaya marka abu nucaym wa fadli ibnu dukayn wuxuu wax ka wariyaa qabla alikhtilaad can cumaan ibni muslim ibni hurmus dacfi baa ku jira ninkan yani waa fiihi liinun xadiiskiisa yusta'nasu fi lmutaabacaati wshawaahid can naafic ibni jubayr ibni mudcim can caliy bni abi aalibin qaala wuxuu yidhi lam yakun innabiyu sal alla aleh wasalam nebigu maanu ahayn bidawiili mid dheer walaa bilqasiiri mid gaabanna maanu ahayn shasnu lkafayni walqadamayn yacnii farihiisa gacmaha iyo faraha luguhu miday adag yihiin buu ahaa farihiisa lugaha iyo kuwa gacmuhu yani miday adag yihiin buu ahaa waxa weeye waa qaliidu lasaabici yani waraax baabacadiisa iyo farihiisa gacmuhu miday adag yihiin buu ahaa iyo faraha luguha waa nooca rujuulada iyo raganimada ka mida dakhmu ra'si madaxiisu miduu weyn yahay buu ahaa dakhmu lkaradiis yani kalagoysyadiisu miday wen yihiin buu ahaa karduuska waxaa la yidhaahdaa yani alkaradiis waa jamcu karduus laba lafood oo kasta ilaahay subxaana wa tacaala qaab abuurka bini aadamka uu u sameeyey waxaa loo sameeyey meel isku xidha oo kalagoysa ah. yani kalagoys ah meel isku xidhaa loo sameeyey maalan garabka iyo gacantu meel iska galaan karduus baa la yidhahdaa gacanta cumacumta iyo dhudhunku meelbay iska galaan karduus baa laydhaha lugta inteeda hoose iyo inteeda sare jilib meesha ay iska galaan ayaa karduus layidhaha meelahaas marka nebigu salawatuulahi wasalaamu calayhi dakhmulkaradiis laablaabyadiisa iyo lafuhu meeshay iska galaan miduu wen yahay buu ahaa dawiilulmasrubati masrubadiisu miday dheer tahay buu ahaa masruba maxaa loo jeedaa luqadan carabiga asaaliibta luqada carabiga waa luqo fusxo ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu tala galay aankiisii alla uu u doortay ilaahi subxaana wa tacaala kalaamkiisii saa darteed wax yar baa macnuhu isku bedelaya kordhig ama reebid baa macnuhu isku bedelaya masruba waxaa la yidhaahdaa bidami ra ra'da marka la gudo masruba la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa laabta halkaa dhuunta ah timo yar oo ka baxoo liid ah oo halkaas yani markaa raacaya ilaa xundhurta gaadhaya waxaa la yidhaahdaa masur baa la yidhahda jidhka intiisa kale maaha shafka dadka dhogorta ku yeesha maaha waa liid yar oo ul aadmoodo oo halkaa ka bilaabmaya ilaa xundhurta gaadhaya intaasu raacaya masraba haddii la yidhaahdo oo ra'da aad fadxisana macnuhu waa isbedelayaayo waxaynaan u joogin buu noqonaya biniaadamku meeshuu ka saxaroodo eh xagga dambe malawadka iyo buu noqonaya marka waa laabud marka waxaa laga maarmaana asaaliibtii luqada carabiga xadiiska iyo nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh iyo qur-aanka ninka fasiraya inuu garanayo dawiilulmasrubati yanii tintiisa timaha yar ee laabta ka baxaa miday dheer yihiin buu ahaa labada halkaa hungurigay ka bilaabmayeen xundhurtay gaadhayeen idaamashaa markuu soconayo nebigu sala allah aleh wasalam takafa'a wuu hore socotoonayey takafu'an hore socoto ayuu soconayey ka'annamaa waxaad mooddaa yanxadu inuu ka degaandegayo min sababin meel koraysa oo degaandega inuu ka hoobanayo qofku meel sarraysa markuu ka hoobanayo muxuu samaynaya muxuu samaynaya tallaabada iyo socodkuu dadejinaya soo maa qof meel sare ka soo hoobanayoo soo degaandegaya socodkuu dadejinaya marka waxaad moodaa idaa mashaa markuu soconayo nebigu takafa'a wuu hore socotoonayay takafu'an hore socoto ka'annamaa waxaad mooddaa yanxadu inuu ka soo hoobanayo min sababin meel degaandega inuu ka soo hoobanayo lam ara maanan arag buu yidhi ninkii nebiga sifaynayey qablahu isaga hortii iyo walaa bacdahu isaga gadaashii milahu wax la mida nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayh horay iyo gadaalba quruxda nebi moxamed ilaahi subxaana watacaala siiyey iyo muuqaalka bini aadamku marka uu fiiriyo xubnihiisa sida ilaahay subxaana watacaala uu isugu dheelitiray mid la mida maan arag ayuu yidhi saxaabiga xadiiska warinaya nebiga salawatullahi wasalaamu calayh mid la mida maan arag takhriijka xadiiskana alimaam tirmidi baa warinaya wuuna axiix yeelay xadiiska waxaa saxiix yeelay alimaam alxaakim fi lmustadrak mujaladka labaad wa waafaqahu dahabiyu imaam axmedna fi musnadihi mujaladka koowaad ibnu sacd fi dabaqaat bukhaari baa warinaya aljus alakhiir fii kitaab libaas buu ku warinaya min xadiisi anas ibni malik xadiiskuna marka waa xadiis saxiix khulaasadu waxay noqonaysaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mid dheerna maahayn mid gaabanna maahayn muxuu ahaa dhexdhexaad buu ahaa dherarka u badan markuu soconayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa dakhmu ra'si madaxiisu miduu wen yahay buu ahaa carabtu madaxa weyn waxay u taqaanay ammaan waxaana ku jira bay yidhaahdeen nooc najaaba nooc caqli badnaana ku jira ninba ninkuu ka madax weyn yahay yacnii xagga deganaanshaha iyo ta'aniga iyo fiirsiga haddii ilaahay kuu roon yahay waa kaga mxuu ahaa waa kaga habboon yahay saa darteed waxay yidhaahdeen najaaba nuuc caqli badnaana ku jirta saa darteed madaxiisu miduu buuxo oo dhammaystiran yahay oo ilaahay subxana watacaala caqligiisa uu dhammaystiray buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa kaloo la tilmaamay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lafihiisa iyo xubnihiisu meelaha ay ku kulmaan inay weynayd sidoo kale timahaas laabta gaar ahaan xundhurta liidka xundhurta ilaa luqunta ka bilaabanaya inuu dheeraa markuu soconayana inuu hore socotoon jiray oo macnaheedu uu yahay nebigu socodku dedejin jiray ayb si ragannimo leh oo nololi ku jirto oo ruuxu yani ay muuqanayso caafimaadkiisa iyo awoodiisa ayuu u soconayay nebigu salawatullahi wasalaamu calayh wuxuu ku soo gebagabeeyey asxaabigu maan arag isaga hortii iyo gadaashii ruux la mida nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu cabdat adabi albasri wacaliy bnu xujr alsacdi wa abu jacfar wa huwa ibni abi xaliimata walmacnaa waaxidun wallafdu mukhtalif qaaluu waxay yidhaahdeen yacnii saddexdaas sheikhu waxay yidhaahdeen xadaanaa ciisa ibnu yunas ibn abi isxaaq asabiici baa noo warramay can camr bni cabdilaahi mawla kufra waa daciif ninkani qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay ibraahim ibnu muxamed oo min waladi caliyi bni abi aalibin caliy bni abi aalib radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana caliyun cali bin abi daalib wuxuu ahaa idaa wasafa rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay markuu sifeeyo qaala wuxuu odhanayay lam yakun maanu ahayn rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay maanu ahayn bidawiili almumaqadi yacnii mid dheer oo dherarkiisu uu xaddhaaf yahay baa'inkii oo kale unbay la mid biawiili mid dheer ma ahayn nebigu salawaatu ulahi wasalaamu calayh almumaqadi oo dherarkiisu uu xaddhaaf yahay walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn almutaradidi oo xubnihiisu ay isgashan yihiin xubnihiisu ay isku noqnoqonayaan wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal alla aleh wasalam rabcatan dhexdhexaad oo min alqowmi qoomka ka mid a mana aadna uma dheerayn mana gaabnayn nebigu salawaatu wasalaamu calayh wuxuu ahaa dhexdhexaad xagga muuqaalka iyo itaalka marka la qiimeynayo lam yakun maanu ahayn nebigu sal alla aleh wasalam biljacdi alqadati mid timihiisu ay adag yihiin oo juro yihiin ma ahayn nebigu sala allahu caleyh wasalam walaa bisabdi timihiisu miday bis yihiin oo dabayshu yani markaa ay bitinayso maanu ahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kaana wuxuu ahaa jacdan yacnii xoogaa yaroo adaygihi timihiisa miday ku jiraan rajilan timihiisu miday dugul yihiin ayuu ahaa rajilka waxaa la yidhaahdaa bikasri ljiim waa timaha xoogaa yaroo adayga iyo jileecis ku darsaday midabkooduna madowga ay yihiinee qumaati isu taaga marka la feedho timaha ugu quruxda badan waay walam yakun maanu ahayn nebigu sal alla aleh wasalam bilmudahami mid shilis oo cayilan oo buuran maanu ahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaa bilmukalsami wejigiisu miduu wareegsan yahay sida baafko kale uuu wareegsan yahay maanu ahayn wa kaana fii wejhihi wejigiisa waxaa ku sugnaa tadwiirun yacnii wareeg xoogaa sida dayixoo kale ah ayuu nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wejigiisu u ahaa abyadun mid cad buu ahaa oo mushrabun casaan la cabsiiyey oo cadaan iyo casaan laysku daray buu ahaa waataynu soo marnay yacni laysa bilabyadi alamhaqi mid cad oo caddaankiisu uu saafi yahay ma ahayn maxaa yeelay caddaanka saafiga ah qurxi kuma jirto oo ma qurux badna caddaan marka guduud uu ku dhex jiro ayuu ahaa nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh abyadun mid cad buu ahaa nebigu oo mushrabun yani casaan la cabsiiyey oo lagu dhex daray buu ahaa adcaju lcaynayni indhihiisu miday madow yihiin buu ahaa nebiga salawatulahi wasalaamu calayh adcajka waxaa loo jeedaa yacnii indhaha inta madow ee inagu wiilka aynu nidhaahno ama idhanka aynu nidhaahno intaasaa madowgeedu wuxuu ahaa yacnii madow aad weyn buu ah adcaju lcaynayni indhihiisa wiilashoodu ama wiilkoodu miduu madow yahay buu ahaa nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh ahdabu lashfaari xiribihiisu miday dhaadheer yihiin buu ahaa xiribaa ma garanaysaa kuwaan xagga kore ka baxa suunniyaa la yidhaahdaa soo maa maxaa la yidhaahdaa isha baalasheeda ka baxa xiribo qofka marka kuwan aan lahayn indhihiisu ay muluxsan yihiin maxaa ka muuqda foolxumaa ka muuqda soo indhaha baalashoodu marka miday xirribihiisu ay dhaadheer yihiin ayay ahaayeen ahdabu alashfaari xirribihiisu miday dhaadheer yihiin bay ahaa jaliilulmashaashi garbihiisa yacnii fiidoodu miday wen yihiin buu ahaa iyo walkatidi iyo tunkiisa ama degtiisa katid waxaa halkaas ninku culayska inta badan xaguu ku qaadaa degta ama tundhe yani haddii ilaahay ku reey miday weyn bu jaliilulmashaashna maxaa la yidhaahdaa jaliilulmashaashka waxaa la yidhaahdaa waa lafaha garbaha isagaa kuu fasiri doonee waa ru'uusu cidami lmanaakib garbaha lafahoodu yani lafaha yare garbka ka soo taagan miday waaweyn tahay buu ah iyo walkatidi tunkiisa iyo degtiisu miday weyn tahay buu ahaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu ajradun yacnii mid aan tima lahayn buu ahaa laabta aan tima ku lahayn duu masrubatin yacnii tin dheer ama timo dheer oo haddii ilaahay ku runya laabta ka bilaabmanaya hunguriga ka bilaabmanaya ilaa xundhurta gaadhayuu lahaa marka ajradun uu leeyahay xoogaa waa mudhuxsanaa eray soomaali ahaan saasuu noqonaya laakiin waa laga qiimo badan yahay inaan nebiga u adeegsanno ila waa la kala xushaa hadallada waa la kala xushaa hadalka ku habboon waxa weeye mid aan laabta tima ku mid aan laabta tima ku buu aha intaa laga soo reebee la tilmaamay liidkaa yare usha ah lagu tilmaamay mooye duu masrubatin masruba midu saaxiiba ayuu ahaa waa liidkaasi shasnu lkafayni faraha lugihiisa iyo gacmihiisu miday adag yihiin buu ah idaa mashaa soconayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh taqallaca waa hore socotoonayey ka'annamaa waxaad mooddaa yanxadu inuu ka degaandegayo fii sababin meel koraysa oo taaga inuu ka degaandegayo waida iltafata hadduu daymoonayo wax milicsanayana nebigu iltafata macan hal mar buu wada daymoonayo wada jalleecaya yani ruux buu qaabilayaa hal mar wada jeesanaya haddaad adoo qofkii ka sii jeeda yani aad eegto maxaa ku jira maxaa ku jira nooc kibira ku jira sooma ha iska warran fiicanta waan waxba fiican tahay odhan tunka iisii jeedina ila hadalo si fiican ii qaabil nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh marka muuhibada ilaahay uu siiyey baa waxay ahayd hadduu wax daymoonayo qumaati buu u daymoon jiray si toosu u qaabilaya nebigu bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda waxaa ahaa khaatamu nubuwati nebinimada calaamadeedii hadda kaatuunkii iyo fargashigii shaambada iyo mooriga ahayd ee wax ka calaamadsan jiray lagama warramayo waa baabbuu inoogu iman doonaaye waa calaamo iyo astaan ka mida astaamihii nebi maxamed salawatullahi waslamu aleyh nebinimadiisa macaalimtii caddaynaysay waa cad hiliba oo halkaa labada garab dhexdooda kaga yaalay oo riwaayaadka dambe ay inoo xadiidi doonaan bayna katifayhi labadiisa garab dhexdiisa waxaa ahaa khaatamu nubuwati nebinimada calaamadeedii wa huwa isaguna khaatamu nebiyiina nebiyada midkii lagu khatimay buu ajwadu nnaasi dadka midka ugu deeqsisan buu ahaa sadran dhanka laabta wa asdaqu nnaasi dadka midka ugu runta badan buu ahaa lahjatan dhanka hadalka iyo odhaahda wa alyanuhu midka ugu debicsan buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi carikatan yacni xagga dadla dhaqanka iyo dabciga midka ugu debicsan wa akramuhum midka ugu wanaagsan buu ahaa cishratan xagga saaxiibtinimadana midka ugu wanaagsan buu man ra'aahu ruuxii nebiga arka badiihatan yacnii si kadis ah ruuxii nebiga salawaatuullahi wasalaamu caleyh u arka haabahu waa ka haybaysanayey qacda hore markuu isha yacnii ruuxu uu ku dhufto nebi maxamed haybad baa ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala u gelinaya man ra'aahu ruuxii arka badiihatan yacnii si kediisa ruuxii u arka ula kulma haabahu wuu ka haybaysanayey waman khaaladahu ruuxii dhexgala ee ku dheehma macrifatan dhab ahaan ruuxii u dhexgala ee ku dheehma axabbahu wuu jeclaanayey ruuxii la dhaqmana dhaqanka iyo mucaamalaadka nebi moxamed salawatullahi wasalaamu caleyh ayuu jeclaanayey ilaa saxaabada nebi moxamed xadiiska imaam axmed fii musnadii ku warinayo qaarkood markay guriga ay tagaan yacnii noloshooda iyo damiirkooda iyo qalbigoodu aanu u saamixi jirin inay nebi maxamed ay ka maqnaadaan hadduu ka tegey haddana wuu soo noqon hilowga iyo maxabada ay u qabaan waman khaaladahu ruuxii ku dhehma macrifatan aqoon ahaan ruuxii ula dhaqmana axabahu wuu jeclaanayay yaquulu wuxuu yidhi naacituhu midkii sifaynaya nebiga wuxuu yidhi lam ara maanan arag qablahu nebiga yani hortii iyo walaa bacdahu gadaashiisa milahu mid isaga la mida maan arag buu yidhi xadiiska dacfi baa ku jira laakiin xadiiskii hore ayaa inaga filan bilowkitaabka maanta halkaan iskaga joojina wallah subxana wa tacala aclam bisawaab acla wabillahi towfiiq